kulan wacan saaxiibayaal waxaad kusoo dhawaataan idilkiinba meel waliba oo joogtaan barnaamijka falanqiynta wararka oo goorahan oo kale aad ka maqashaan raadiyaha kulmiya magaalada muqdisho u doona soomaali sudanes hosbitaal daryeel daweyn iyo dhakhaatiirtii khibradda lahayd ee dibadda loo aadi jiray bartilmaameedka soomaali sudanes waa badqabka bulshadeenna mar kale wacan saaxiibayaal waa isniin waxay ku beegan tahay shanta sanadkuna waa labaatan qodobada barnaamijka falanqaynta haddii aan leedma ku dhegeysan doontaan waxaa ka mid noqonaya wararkii ugu dambeeyey xaaladda magaalada laascaanood halkaas oo ay ku dagaaleen ciidanka deegaanka iyo kuwa somalilan iyo sidoo kale somalilan oo war ay soo saartay ku sheegtay nabadoonnada jooga magaalada laascaanood inay horinayaan qalalaasaha magaaladaas xiise dagaalna weli waxay ka taagan tahay magaalada garowe ee xarunta gobolka nugaal wararkii ugu dambeeyey puntland iyo xiisadaasi dagaalna waan idiin haynaa maamulka galmudugna xal waxauu ka gaaray khilaaf ka dhex taagnaa maamulka degmada hobyo ee gobolka mudug waa la xaliyey khilaafkaas barnaamijka ayaad ku maqli doontaan qodobadaas iyo wixii war inagu soo kordho intaynu barnaamijka ku guda jirno iyo xubintii kalamaan ayaa qayb qeybka ah barnaamijkeenna eh u diyaargarooba barnaamijka falanqiinta wararka hadalkii badaa ayaad isku dabar jarteen saaxiibayaal heeskaasi wuxuu daafur ahaa barnaamijka falanqeynta wararka raadiyaha kulmiya magaalada muqdisho markaan laascaanood ayaan si toosa ah u aadayna aan ku bilownee magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool waxaa ka dhacay dagaal xoogan oo u dhexeeyey dhinacyada ciidanka deegaanka iyo kuwa somalilan bariga magaaladaas ayaa dagaalka ugu xoogan uu ka dhacay saacadihii lasoo dhaafay iminka xaaladdu weliba ay kacsan tahay wararkii u dambeeyey magaaladaas ayaan aadaynaa hadaba qadka telefoonka waxaa si toosa ah ugu jiro caaqil cabdirasaaq maxamed xasan falaalog oo ah afhayeenka odayaasha ee ku shiraya magaalada laascaanood ee aayahooda ka tashanaya oo la filayay maanta inay war murtiyaad soo saaraan caaqil waa kusoo dhaweynaya kusoo dhawo marka hore raadiyaha kulmiya magalada muqdisho adeer waan dhawaahay aad iyo aad baan ku salaamaya adiga iyo bahdaada warbaaxintaba waa gartay eh, laascanood aad ku sugan tahay eh, odayaashii waxgaradka ayaha ka tishanay kamid tahay laascanood dagaal baa ka dhacay bal dhegeystayaasha haddaad marka hore aad u guda gasho sida ay wax u dhaceen eh, dagaalada dhacay hadday khasaare jiraan bal marka hore adeer waa xaaladu saaka maanta waxaa loo ballansanaa in shirkii ka socday halkan muddada labaatanka casho ah maanta lasoo gabagabeeyo dabadeedna nimankaasina nimankii asramna waxay ogaadeen in shirka maanta lasoo gabagabaynayo Hmm. iyagoo ka hortegaya shirkaa inaan lagu soo xidhin wax wadmugtiyadana aan laga soo saarin saaka markii salaada subax laga baxay shantii iyo farkii bay magaalada weerar kusoo qaadeen afar jiho ah anigu hadda waxaan joogaa jahada bariga ee ku beegan dhinaca garowe halkaasaa fadhiya aniga iyo garaadada qayb ka mid ah waa xaaladdu aada iyo aad bay u cakiran tahay dagaal xoogan baa ka socda dhibasho iyo dhaawac int intuba way jiraan weli telefonkooda laguma gelin laakiin aad bay u badan yihiin labaduba xabaduna waxay u socotaa si aan caadi ahayn bay u soconaysaa dagaalku xaggee ka dhacaya marka dagaalku wuxuu ka socdaa dhinaca barigu u xoog badan yahay garowa garowga xaggeedaabuu xoog badan yahay laakiin dhowji hoofkuuba kalu ka socdaa dhinaca waqooyigana waa ka socdaa marka caradu ehm, halkaasay maraysaa weli wax askarahana weli laysuma dayn laakiin dad badan oo dhintay iyo dhaawaca labadaba intaba waa ognahay marka weerarka ayaa soo qaaday ma ciidanka somalilan mase ciidankiina qaaday weerarka iyagaa soo qaaday shantii iyo barkii soo qaadeen waad garan kartaa dad shir ku jira oo weliba u ballansan inay shirka maanta soo xidhaan oo dhammaan magaalada oo dhan lagu casumay inay timaado goobta shirka ehm, masiyeedka ehm, laga soo daynayo inaanay dagaal qaadi karin ama weerar aanay qaadi karin waa mid cid waliba ay garan karto waxaanu u diyaargaroobayna daaka inaanu warbutiyeedka sii dayno marka waxay ka hortegayeen warbutiyeedka inuu gulug soo baxo e, waayahay hadda maxaa xala oo tallaabo ah oo aad sameynaysaan mar haddii soo weeraray adinkoon warmurtiyeedkii nabaddii aad ka hadlayseen gogashii aan la faaruqin somalilan war qoraale soo saartay waad aragtay waxay ku sheegtay odayaasha shiraya in ay carqaladeynayaan magaalada iyo gobolada sool iyo sanaagba iyo cayn maxaa tallaabo ah oo aad ku tallaabsanaysaan oo xigta weerarka kadib annagu hadeer shirkiina waa loo fadhiyaa rag baa u fadhiya dimadii qayb ka mid a ah, iyo guddigii qayb ka mid a ah, iyo bulshada qaybeeda qaar ka midi waxay fadhiyaan hoolkii bay fadhiyaan waxayna sii daynayaan warmurtiyeedkii bay sii daynayaan aniga iyo garaadadii iyo qayb ka midina waxaan ku jiraa difaaca hore waayahay gudaha magaalada laascaanood ma ciidan somalilan baa ku sugan mase ciidankiina dadka deegaanka oo keli oh, ah waayahay bal ugu dambeyntii maxaa fariina oo baaqa ummada soomaaliyeed eh, eh, ku dhageysanaysa ama eh, cidda shaqada ku leh ood way soo faragelin kartaa arintan maxaad baaq u diraysaa maleynaa ugu horeyn dowladda federaalka ah ee soomaaliya oo madaxweyne xasan sheikh uu ka yahay madaxweynaha ka yahay mm. waxaan leenahay waxaan nahay gobol iyo dad soomaaliyeed oo gobol kale iyo dad kale oo maamul ahi ay ku soo duuleen sidaana loo dhibaataynayo waxaanu ugu baaqaynaa ummadda soomaaliyeed arrintaas inay inay wixii ay ka qaban karto ka qabtaan annaguna nafufnibaanu samaynaynaa beesha caalamka oo maalmahan bahadalaysana waxaan u sheegaynaa in saaka weerarna lagu soo qaaday arrintaasina arrin ay tahay xuquuqda bini aadanka jaf ku ah waxaanu leenahay markaa waxaanu leenahay markaas dee bini aadanka ilaahay musliga gaala wixii arkaaba way u jeedaan ummad shiraysa aayaheeda ka tashanaysa soo gabagabeynaysa shirkoodii maanta in xabad aroortii lagula soo waafariiso dhibaatada intaa la egna loo geyso wayna sii soconaysaa dhibaatadu in la gaadho waa doonaynaa insha allah waa waa faraynaa ummadda soomaaliyeed inay arrinta wax ka qabtaan xaqdaradana ay arkaan xaqana u iiriyaan waaya aad baad umahadsan tahay caqil waad mahadsan tahay waa ku salaamaya waayahay kaasi dhegeystayaal wuxuu ahaa caaqil cabdirasaaq maxamed xasan falaalug isagoo ku sugan magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool iyo khadka telefoonka si toosa ah inugu waramayey sidaad maqlayseenna dagaalka ayaa weli eh, si toosa uga soconaya duleedka bari ee magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool aruurnimadii xalay ama saqdi dhaxaba ayuu dagaalku bilowday weli waxaa khasaaraa dhinacyada kala gaaray lama soo warin laakiin dagaalku waa socdaa wararkeena iyo barnaamijyadeena dambe ayaa haddii alla yiraahdo ku maqli doontaan wararka ugu dambeeya magaalada laascaanood shirka laascaanood ayaa maanta la filayay sidaad maqasheenba in warmurtiyaad laga soo saaro iyadoo dagaalku uu kusoo beegmay xili la filayay in odayaasha ay ka tashiga gobolada sool sanaag iyo cayn ay warkaasi soo saaraan garowe ayaan aadi doonaa goordhow ha markan waayahay saaxiibyaal weli waxaad degeysanaysaan barnaamijka falanqeynta wararka raadiyaha kulmiya magaalada muqdishona waad nagala jaan qaadaysaan markana garowe ayaan aadeynaye xiisad la xiriirta diiwaangelinta doorashooyinka lagu muransan yahay ee qof iyo codka ee loo diyaarinayo garawe ee loo diyaarinayo puntland ayaa ka taagan magaalada garawe ee xarunta puntland ahna xarunta gobolka nugaal wararkii ugu dambeeyey iminka waxay sheegayaan saakay xilligan baa in weli lays horfadhiyo oo dhinacyada ciidamo diidan iyo kuwa doonaya in diiwaangelinta doorashada la ilaaliyo goobaha ayaa weli is hor fadhiya saakay waa berigii hore rasaas ayaa la maqlay weli ma jiraan wax khasaare dhimasho iyo dhaawac ah oo lasoo wariyey laakiin waxaa suurtagal ah in mar waliba ciidamadaasi is horfadhiya isku dhacaan halkaas oo laga filan karo in khasaare oo ka dhici karo xiliyada qaar xog lagu kalsoon yahay waxay xaqiijinaysaa in halkaasi imika ay isku horfadhiyaan ciidamada diidan barnaamijka iyo kuwa loo xilsaaray ilaalinta goobaha diiwaangelinta ciidamada diidan diiwaangelinta lagu muransan yahay oo uu hogaaminayo sareeye guute jimcaale jaamac takar ayaa habeen ka hor digniin u jeediyey dowladda waa maamulka puntland madaxweynaha puntland saciid cabdulaahi dani ee ku sugan magaalada boosaaso ayaa dhankiisa amar waxauu ku bixiyey in lasii wado diiwaangelinta sida wararku ay xaqiijiyeen madaxweyne saciid dani ayaa sidoo kale ciidamo dheeraada waxauu ku daabulay magaalada garowe xalay iyo weliba saacadihii u dambeeyey ee ilaa iyo shalay galab gelinkii dambe waxaana xaaladdu ay sii horisay magaalada garowe kadib markii ay eh, halkaasi ay weli isku horfadhiyaan dhinacyada ee eh, isku maandhaafsan arrimaha doorashada ee eh, loo filayo inay ka dhacdo puntland weli saaxiibayaal falanqeynta ayaad dhegeysanaysaan markana waxaad kusoo dhawaataan xubintii kalamaan oo qeyb ka ah barnaamijka falanqeynta waddani maxay kula tahay xalka soomaaliya afari nusafadaan war adna midnimada soomaaliya waa muqadas adna maxay kula tahay now war annagu horanu goonee aqoonsi baan doonaynaa adna habartayni ninkii arooso adeerkayna leewaaye war adna maxay kula tahay dowlad dhexe oo sal adag oo adna yaa minay xamar xisaab ku jirin waxaan dhihi karaahe adna maxay kula tahay boowe aa federaal inaa adeeray adigana qoondada dumarku waa geedka go'an war bal dadkan eega oo xaggeen loo kala socdaa war maxaad ula yaabaysaa dadku waa kala maane ow duceeyiya allay leedahay war kalamaane su'aalaan rabaa maanta inaan idin weydiiyo kalamaan kulmiye iyo kalamaan kabiirkii keenay kow ahay war inanta iyo keenay war dad waaweyn baa su'aasha la weydiiye ka dhex bax abwaansaladow anaa ku jawaaba kuuna caddayhaayo warkee kulmiye iyo kalamaan kabiirkii keenay waa kulmiye iyo kalamaan arkabiirkii keenay waa kaana lahaa magrib aan falkinayaa faataxada ii mara waan filaayey kalamaan i wax ka daran in la soo wado war waxaan maqli jiray kii ka saari lahaa waa kan warankoolow waxaad ka tagtay iisu keene waa kan war kalamaanay waxaa la yidhi raadiyow kulmiyow kelmaddow tebinaayo ummaddaa ku kalsoon kaftankaa kalamaanna ninna waa kurbadiisa ninna waa u kifaax warnimiyow korjirkaayalindhikakooyi walkalaan kalee waleeri kulmii madili daari kulama jiro yelanka magadari kalamaang madilika dari weeyaan kaamana jirolonka dari aryamadeeyo waa tii hore loo yiri kulmiye kuula ma jire kaleexo kamana jire war dhexdhexaad lama ogolo miyaan madaxweynuhu dhihin war labada dhinac mid baa lagu yidhi marmarsiyaha iska daaya kulmiyeyayla jirtaa kolley aniga ilama jirto aga oo yayla jirtaa marka war kalemaanay waxaan maqli jiray buqi daarta saarnaa haddaadaad u soo galay waxayna igula soo dhaxda taasu dani bay korkiisa ka curatay ayaantaanoo dhan waa kiidhahaya waxaan qabanayaa doorasho qof iyo socda waana ka yidhi gobollada isdiiwaangelin baa laga samaynayaa dadkana waa la tirakoobayaa hase yeeshee ciidamadii danab oo garowa joogay waxay dhaheen ma aqbalayno isdiiwaangelinta hubaysan iyo doorashada qof iyo cod lagu sheegay oo la rabo dadka in lagu boobo masiirkooda wargooyin doorashada qof iyo cod ka ahee cimridheeraysiga lagu raadinayo maxaa looga diiday madaxweyne farmaajo war wasiirkii hore arrimaha dibadda axmed ciise cawad wuxuu yidhi dimuqraadiyad maaha doorasho qof iyo cod oo hal qof ihi rabaa inta kalena diidan tahay war aniga waxaan ka shaki qabaa sagaalka februari in muddo loo sameeyo war anna waxaan ka baqayaa kowda agosta in maalin kale loo bedelo war hadda kahor madaxweyne dani amarradii ka soo baxay ciidanka b s f iyo ilma diyaana waa kuwii diideen haddana madana baad diiday war horta madaxweynuhu waa taliyaha ciidamade e. see askari amarkiisa u diidi kartaa war war ma haysiine shabaab waxay dhaheen shan iyo tobanka mey maalin madoobay ahayd masiibaana xilka soomaaliya qabatay war waa waalantahay shan iyo tobanka waa maalintii dhallinyarada war lix iyo tobanka mey mid exfiore shah ku abaye wuxuu yidhi qaranka soomaaliya tacsi u taalla war cabdikuusow oohin ma ku daray goormaan ladnaanay lix iyo labaatanka juunya dheegi jari warwallaweynay war ma haysana wax haddaad kuu soo galay waa madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi soomaalida kalena ciddii la dagaalamaysaahay xabaday ku soo ridaa laakiin muuse biixi cidda la dagaalamaysaahay mare buluugay qaadataa haddaad laasacaanad ogeydeen iyo bannaanbixii ka dhacayna kuwa kalea ka dembeeyo oon ka shar yarayn dabtidiina boorama waxaa gacanta iskula tegey dhallinyaro calanka sidatay iyo askarta booliiska axadna ceel afweyn iyo garaadag iyo inta u dhowdhow dad cadhaysan baa calanka soomaaliya soo qaatay weliba calanka keliya kuma ekaane taayarrana waa gubayeen dhagaxna way tuurayeen waxayna ka cadhoodeen nin shacab oo ay askarta booliiska somalilan dileen calaa kulli xaal calankii soomaaliya waxaa laga dhigtay xabad lagula dagaalamo qaranka somalilan war calanka soomaaliya somalilan cid ka xigta ma leh markii ugu horraysana waxaa laga taagay fagaaraha beerta xurriyadda magaalada hargeysa war adigu midkaad sheegayso kan nasiibkanna saar buu ahaa war hadda muuse biixima waxaa u shidan heestii ahayd duniidiyaa wadaayey dakhalkii baa ka jabayoo dabaylihii baa la tegey war adigoo kale beriga hore kadh baan kaga siin jire dowladda somalilan maxaa lagu diidan yahay dadkaygu hadduu tashaday maxaa loo daba socdaa la socota ma lahane waxaad adigu iska hadlaydaa cid kale ha ku eedina dadkaaga isku wado war cid kasta oo waajibkeeda ku fashilantaa weligeed bay cid kale ku eedaysaa soomaaliduna waayahan waxay caadaysatay faragelin shisheeya baa nahaysa aryaadaha mar hadday halkaas marayso aniga waxay iila eg tahay adduunyaa oo kiyaaloho indhaha beeshayaan arka adduunyaa oo kiyaaloho indhaha beesha ayaan arka war cabdullaw aniguna waxaan maqli jiray waadunyo eh. ileenaya malahi eh. ubaxi eh. baxayay sawdigan abaarsaday sawdigan abaarsaday war anina weliba dheegi jiray adduunyoy waa la leey adduunyooy waaye badan war anuguna waxaan maqli jiray adduunyadu waa ayaanbaaya dhammaanay war mahaytana adduunyo kaaciiliti lagama ooyo markay kuu toosna ma laga haro kuwanfur galbeedna buuqa aad sheegoosin maba ka jiroba khilaafkii iyo wixii ka jirin waaba laga soo halliyey madaxweyne lafta garaana sannadkiisa bannaankaa looga dhigi marka weligoodba lamagoodli io faradheer haqeeqaylyaano war anu waxaan maqli jiray ah. awrka yar awrka weyn buu saanqaadkiisa leeyahay ku qabso ku qadimay sida horaa loo yidhi war qaylshaamaqadaa lagu yidhi war kalamaanay koonfur galbeed war kama haysiine ah. heshiiskii koonfur koonfur galbeed ee uu hogaaminayay gudoomiyaha golaha shacabka aadamadoobe madaxweyne xasan sheekhna fadhiga u ahay qodobada ka soo baxay waxaa ugu muhiimsan in odayaasha dhaqanka beelaha dowlad goboleedka koonfur galbeed ay baarlamaanka koonfur galbeed soo xulaan inta u dhexaysa nofembar ilaa desembar qodobka labaad in doorashada gudoonka baarlamaanka koonfur galbeed ita madaxweynaha maamulkaasi la qabto bisha janaayo qodobka kale ee ugu muhiimsan waxa uu yahay in heshiiskan ay dhammaan madaxweynaha koonfur galbeed iyo siyaasiyiinta mucaaradka ah isku raacsan yihiin mm. garwadeenna ay ka noqonayso mm. wasaaradda arrimaha gudaha ee dawladda federaalka ah fulintiisa wasaaradda diintiiyo awqaaftu shaqo kuma laha war madaxweyne xasan sheikh wuxuu yidhi ah. heshiiskan ciddii ka leexata tallaabaan ka qaadaynaa aryaadhaha waxaa kaloo la yidhi ah. hadaf lagu heshiiyo waa la hergeelshaah adiyo jeer hadaf lagu heshiiyo waa la hergeelshaah adiyo jeer hadda tushmuku binaang meeli geeliyalatiina war cabdullah waxaa kaloonkaa maqli jira isma hurtaan heshiis ahayn horumarsay ku higsadaan wargooyin arrinta koonfur galbeed haddii la xalliyey dagaalkii al-shabaab kol dhow wuu ka bilaabanayaa soo maaha horta shirdiba heshiisiinahoo la qabto haddii hal sanoo muddo kororsiya lagu helayo madaxweyne qoorqoor waa daawanayaa kollayba war hangoolka galmudugow qabyaalad miyaa kugu keliftay inaad qoorqoor u baaqdo war adduunya filgarab aakhira filcamalaa la yidhi madaxweynaha hirshabeelle cali guudlaawe halkiisii sano maxaa laga yidhi war isagna iska dayshoodun gobolka hadlaayteen aga wargooyin alsayid madaxweyne axmed madoobe kolku doono buu iskaga darsadaa warnimee hadda kahor subxaahi saka ka martay baa ooyi markaabaa la yidhi bahashanu dadka ma cuntee maxaad loo ooyeysaa markaasuu yidhi waan ogahay inaanay waxba cunine sankaygu inuu wadda halaqmareen noqdaan ka baqaya sidaa daraaddeed waxaan ka baqayaa soomaaliya inay muddo kororsigan caadaysato war ma taasaa wax laga baqaa ragaaba u dhinto sidii muddo kororsi loo samaysan lahaaye war kuwa u dhinta maxay ka faa'iidaan wareedhahaye buntland oo hooyadii federaalka ah miyaan madaxweyne haddaanay xaq u lahayn laba sano in loogu daro war buntland war kama haysaana waxaa lagu qarxiyey hogaamiyihii macawisleyda ee buuraha galgala ninkaasoo la sheegay inuu daacish iyo khawaariij eber ka dhigay marka mujaahid buu ahaa ee allaha u naxariisto war macawisley bay leedaha war soomaali meelaan macawiis laga xidhanay ma jirto buda waryawna ningnatay furunga hirdaane eh. war madayo hor joogta haddaad furunta gelayso aryaadhaha shabaab waa ku daadatay oo qarax iyo qaylay uga soo hertaye samidey cabdulla waxa uu yidhi how maqarsan qayladhan waqtiyo eh. khasaarahooda waa qirhteen eh. ma qarsan qayla dhaantiyo eh. khasaarahooda waa qirhteen war shabaabka waxaa kaloo la yidhi cirkaa looga soo degay dhulkana col uga soo duuliye cadceed iyo cadceed baa dagaal culusa haystaae kuna caratay soomaaliday dhab u canaadeeni waa taa cuqubaday galeen loo cimaamaday wataa galeen loo cimaamaday waa waayahay dhegeystayaal guud ahaan barnaamijka falanqeynta wararka o aad ka dhegeysaneyseen raadiyaha kulmiya magaalada muqdisho subaxnimadan waa naga intaas nabadgelyo